رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii abshujaaca waxaan maraynay qeybihii looga hadlahayay sadaaqa abas waa kusoo celinaynaa isagoo dhanba faslu fi fi sadaaqi sadaaqii ayaa laga hadlayaa sadaaq macnaha waa meherka gabdhaha la guursanayo meherka la siiyo wayastaxabu waxaa la suneeyaa tasmiyat lmahri maharka in la magacaabo fi nikaaxi nikaaxa gudihiisa maxaa lagu meherinaa gabadhan kun doolar laba kun oo doolar dacas daango faraanti bir ah iyo wixii markaa lamid ah in la tasmiyo nikaaxa dhexdiisa lagu magacdhabo fa in lam yusama haddaan la magacaabin meherba lama sheegin saxa alcaqdu nikaax waa ansaxayaa xataa haddii aan meher la sheegin oo gabadhii la mehriyo meherkaa waa ansaxayaa wawajaba wuu waajibayaa almahru maharku wuxuu ku waajibayaa bihalaathati axyaabood an yafridahu inuu isku farad yeelo azawju ninka calaa nafsihi nafsadiisa ee uu dhaho gabadhan meherkeeda waxaan ka dhigay shan boqol oo dollar ayaduna ay ogolaato waa ko ow yafridahu ama inuu farad yeelo alxaakimu xaakimka ninkii xaakimka ahaa ayaa goynaya ayaduna ay ogolaato ow yadkula biha ama uu la aqalgalo ninkii gabadhii wuu mehersaday meerna looma cayinin wuuna dukhuulay fa yajibu waxaa waajibahayaa mahru lmithl maarumid wax la yihaahdo gabadha da-aadeeda ah gabdhaha ayada asaageeda ah meeqaa lagu mehriyaa wallaahi gabdhaha hadda sanadkan jira waxaa u badan laba sooma taas ayaa loo qiyaasayaa macnaha taasaa qiyaas ahaan loo qaadanayaa mahrulmithli eh, baa la yihaahdaa mehelka meherka mithalkee u dhigma una qalma ama lagu mehriyo gabdhaha asaageeda ah saasuu meerku ku waajibayaa walaysa ma jiro oo ma ahaanin liaqala sadaaqi meerka yaraantiisa walaa liakharihi iyo badnaantiisaba xaddun xad ma lahan wax xad ah ma lahan meer wixii la rabaa laga dhigan karaa waa wax intifaac leh oo wax dadka anfaca ama gabadha anfacaya intaasaa u yar meher iyo intaasaa u badan lama dhihi karo waayo waqtigii cumar baa wuxuu damcay inuu meherka xadido membarka intuu ku istaagay buu yidhi shan boqol oo diram lagama badin karo iyo bar gabdhaha meherkooda gabar baa istaagtoo tiriyaa cumar see kaa noqotay ilaahay ma noo xadidin adi maa noo xadidaysid ilahay muxuu yihi wa aataytum ixdaahunna qinaaran qinaar qinaar waa lacag fara badan xoolo markaasuu yidhi waan qaldamay raalli gabadhaasaa saxan marka dumarku wax allaale waxay rabaan yay meher ka dhigan karaan ay meher ka dhiganayaan xad yarna ma jiro xad badanna inkastoo axaadiistu ay ammaanto meherka yar ayaa barako badan meherka yaraa barako badan bay leeda xadiisku leeyahay maahane dhihi maayo inta gabadha haddii la yihahda meherkaaga yaray kaasaa fadli badan oo ay ma yaraynayo intaasoo dhanana ka dhanaa dembi kuma aha laakiin inay qaataan sida yar way fiican tahay weligiina inta badanna u fiirsada gabdhaha la qabo gabar walba gabadhay ka meher yar tahay gurigeed waa ka baraka badan yahay mid kasta midda kale ka meher badan tahayna waa ka baraka yar yahay ama soo mar wala lagu kala tegeyba nimankan dhahaya ama dumarkan dhahaya toban kun oo dollar halagu meheriyo balmamalaysa waa faan oo lagu faantamayaa heblaayo meherkeed intaasuu ahaa shilin lagama siiyo wuu cadaadinaa wuu cadaadinaa wuu cadaadinaa waxay ka gaaraysaa marya mar fur inay dhahdo hayadaanku fur meer malihdiya meer xataa kaama rabo intaasay u badan yihiin dadka meherka badan kuwa yarna waa iska baraka badan yahayo isla markiibaa la siiyaa gurigii wuu dhaqmayaa khayr wanaag buuna ku dambayn doonaa insha allah laakiin dumarka waxaa la leeyahay sadaaqa iyo meherka xad ma lahan walaysa liaqali sadaaqi sadaaqa yaraantiisa ma lahaanin walaa liaktari bannaantiisa xaddun wax go-an wayajuus waxaa bannaan an yatasawajaha inuu ku guursado ninka gabadha markuu mehersanayo calaa manfacatin macluumatin wax nafci leh oo la yaqaano nafaca inuu ku guursado manfaca macluuma ah taasi aad way banaan tahay macnaha waxaan ahayn lacag laakiin ah manfacad kale maxaa kamid ah qur-aanka ibar nafci buu leeyahy soo maa sidii ninkii rasuulka sal allau alayh wasalam uu yiri waan kugu daray gabadhan labaatan aayadoodna bar macnaa lacag la siiye ma aha laakiin waa shay nafci ah haddana macluumo ah oo la yaqaano xajka igeey xajka in lagugu boodaa dhici karta soo maa tikidkii baa la waayey fiisi oo kusoo bixi waay inuu ku meermeeriyo laakiin nafci buu leeyahay bismi llah laakiin waa shay nafci leh xajka igey kan kan ii sameey xaaladaasaa yeel aabay guri u dhis gabdhaha odayaasha shiidka ka bixiya marka gobol kamida ah. waxaan idinkan labaatan kun aadhehaysiin iyo soddon kun oona idin aabbe sac dibya u gad iyo wixii noocaas oo kale ah ad almuhiim wayajuusu an yatasawajahaa inuu ku guursadaa bannaan calaa manfacatin wax nafci leh macluumatin oo la yaqaano wayasqutu waa dhacayaa bialaaqi alaaq wuu dhacayaa qabla adukhuuli intaan la duuulin macnaha intaan la jimaacinoo gabadhii loo tegin ka hor bihaa kaa nisfulmahri baa ku dhacaya nisful meher ayaa ku dhacaya muxuu ka wadaa gabar haddii inta la meheriyo meherkeeda kun dollar ahaa la furo talaaq qabla duquul biha intaan lala aqalgelin oo saa loo furo maxay leedahay nus bay leedahay maxaa dhacay nus baa dhacay nusaa dhacaya wayasqutu bialaaqi alaaq wuu dhacayaa qabla dukhuuli dukhuul hortii bihaa kaa nisfulmahri ayaa ku dhacayo gabadha nus keliya markaa leedahay waa meesha ilaah ka yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaat dadka iimaanka leh wiilashow haddaad gabdho iimaan leh mehersataan humma tallaqtumuuhunna kadibna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydan taabanin ka hor famaa lakum calayhinna min ciddatin heen tactaduunaha waa kow aayadda kale maxay leedahay ayadana waxay leedahay haddaad furtaan dumarkii min qabli an tamasuuhunna intaydan taabanin ka hor fa nisfu maa faradtum intii loo qadaray oo meher ah nuskiisay markaa leedahay ilaa an yacfuuna aw yacfua aladii biyadihi cuqdat nikaax inay iska cafisa maahane kun dolar buu ahaa meherkeeda lama gurigeynin waa la furay meeqay leedahay nus way cafin kartaa maskiin yahow lacag baa kaa baxday oo xoolaad qashayo oo beriis baad bixisay kunka dhankaa qaadan maaye shanta boqol xataa masan kugu leeyahay iska dhaaf bay dhihi kartaa ilaa yacfuuna aw yacfu aladii biyadihi cuqdatu nikaax ama uu cafiyo midka gacantiisa uu ku jiro gunuda nikaaxa waa kee ninka muxuu leeyahay naa kuma taabanin mana guri gurigaynin kun dollar buu ahaa meherkaaga shan baad igu leedahay xaq ahaan shantana kugu sii diray kunkaaga qaado wa an tacfuu aqrab litaqwa raggii inay cafiyaan baa fiican rag inay cafiyaan oo ay iska wada siiyaan ayaa fiican ilaa muxuu ku daray aayadda walaa tansau lfadla baynakum fadliga dhexdiina ha hilmaamina haddii laisfuray calafkiyaa dhamaaday ma ahee walaaltinimada ma dhammaanin markuu kaa hor yimaado assalaamu calaykum dheh markay kaa hor timaado assalaamu calaykum ma fiican tahay dheh hooye ka waran walaa tansau lfadla baynakum ha hilmaamina fadliga beynkiina naaga haddii la furo waxay ugu nacabtahay adduunka ninkii furay markuu jidka uga hor yimaado asalaamu calaykum inay dhahda maahan inay dhahda laga yaaba sababa candhuuf hoos ay macquul way dhacdaa way jirtaa marka saa darteed baa waxau ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ha samaynina iska salaama walaa tansaw lfadla baynakum waaya walwaliimatu waliimada maxaan ku fasirnaa waliimada ninka xataa waa sidaas waa runteed laakiin ninka inta badan ma aha waa waa indha adeeg buu ku socdaa mar labaad buu rabaabe soo maa raajicisuu ku jiraa marka inta badan dumarkay ka timaadaa caatifada laakiin ragga waa runteed maama cabdullaahi waa runteedoo way ku jiraan marka gobol ka mid ah waa mar alaala markay ayadu kabiis isku darto ay soo istaagta maba ku rabiba ani maba yeela si kastoo u dadaalay si kastoo waxyeelay uu sirsiray meesheeda istaagsan tahay kaasoo kale waa laga yaabaa inuu dardaro weliimada waxaa la yidhaahdaa waa mataqaanaa raashinka arooska loo sameeyo casuumadna waa la yidhaahdaa walwimatu allabari zab zabta malasaayo zabta waa runtiis laakiin zabta kulli waa la yidhahdaa soo maha tacsiida waxa la cuno ducada arooska kulli waa magac guud laakiin weliimadu siqaasay magacu leedahay cala cursi arooska korkiisa loo sameeyo mustaxabatun waa mustaxab waa sunno waa wax aada u fiican marka anagu waxaan naqaanaa inta badan waxaan naqaanaa maanta waa soorconkii soo ma maanta waa soorcunkii caawana waa meherkii berina waa gurigeyntii waxaa la samayn karaa inta gabadha la meheriyo oo caawa la guri geeyo yaa berita zabta laga dhigi karaa ama weliimada wax badan axaadiis markaad fi akhrisaanna taasaa ka cad taasaa ka muuqanaysaa oo waxaa ka muuqanaysa wiilkii cabdiraxmaan ibni cawf markii rasuulku uu arkay asagoo sufrihii iyo jaalihii dumarka u marsan yahay rasuulku ibnu cawf wuxuu ku dhahay ibnu cawfa waxaan maxaa waaye markaasuu rasuulka allo waan guursaday yaad guursatay gabar reer madiine ah maxaad meer uga dhigtay laftimireed garaamkiis wax la eg oo dahab ah baaraka allaahu laka buu dhahay niga ilaahay kuu barakeeye zab u sameey dadka awlim weliimey walow bishaatriba ha ahaatee marka weliimada la amraya waa waqti uu aqal galay waqti aqal galay xaaladda noocaas waa la samayn karaa dhib kuma jirto rasuulka xaloo kale intuu aqal galay yaa maanta waxaa loo sameeyey e, e, waxaa loo sameeyey casuumad ama weliimo marka waa mustaxibo way fiican tahay in la sameeyo walow bishaat marka lee qofka wuxuu heli karo haddaad wax kale weyso xataa buskud xalwaad bixinaysaa wax kale hadaad weyso timir iyo qaxwa la cunayo timir iyo qaxwo haddaan la samayn dhib miya haddaad awoodi karto haddaadan waxba haysan waa gooni ilaa hadda waxaan sii wadnaaba qofkaan wax haysanin walow bishaad waa laga badin karaa laba ri saddex ri hoosaa loo soo degi karaa walow bishaad shaadii baad weysay xawle kismaayo ma jirto xawle kismaayo buskudkeeda nag uga siin waad weysay abubalad buskudka yararkii abubaladka ah timir iyo qaxwo xaalad noocaasaa la sameeyaa qofka wuxuu u fadhiyaa maantoo dhan ma haysto casuumadii waxaan ku samayn lahaa gabadhii xeedii xoolaheedii wuu dhiibay wuxuu bixiyey dahabkeedii wuxuu bixiyey abti iyo wixii la siin lahaa muxuu u fadhiyaa wuu xayran yahay welimadii qasrigii wax lagu dhigi lahaa qasri afraaxi meeshii aroosyada lagu dhigo ayaa laga sugoyaa ma iska siiyaan maskiinka inta ummadda loo waco yaa buni cambuul loo karina duceeya leeyahay waa dhammaatay asaa ku fiican intuu maskiinka mar horo doontay wixii uu jaajaafayey wixii uu mtaqaanaa isku aruurinayo dhan cidda gabadha ciddaa ka qaadatay kulli waa laga wareegsaday weli wax gacan uguma jiro marka mashaakilaadka haystaa amana haystaa ayay markaa kamid tahay dumarka khaasatan waalidiinta waxaan dhihi lahaa wax badan wax fududeeya walijaabatu in la ajiibo ilayha walimati arooska waajibatun invitationka haddii lagu keeno warqada arooska inaad tagto waa lagama maarmaan waa waajib ilaa min cudrin cudur inuu jiro maahane cudur baa jiro waad xanuunsatay howlo tii ka weyn baa ku qabsatay waad safartay iyo wixii markaa lamid ah laasim waa inaad tagtaa goobta lagaa wacay ee aroosku ka jiro munkar iyo e, isheeg muusig iyo kooxo iyaad kula kulantay haddaad celin kartana celi oo ka reeb haddaad awood ulweysid inaad xoog ku reebtana afka kala hadal haddii kaa diidaan isaga soo tag laakiin marka hore waad ajiibaysaa marka hore waa inaad markaa tagtaa waalijaabatu ajiibitaan ilayha welimadii arooska la ajiibo xaggeeda waajibatun waa waajib ilaa min cudurin cudur inuu jiro maahane faslun meeshan wuxuu fasal u yahay fi lqasmi iyo wannushuusi qasamka waxaa loola jeedaa qaybinta ninka haddii naag ka badan uu guursado labuu qabaa ama saddex buu qabaa ama afar buu qabaa maxaa loo baahan yahay qasmi baa loo baahan yahay qayb tan habeen tan habeen laba haddaad uga dhigto tana labo xalad inay saa noqoto nushuusnimadana waa madax adayg haddii lagu arka gabadha madax taagtaag iyo amar diida iyo kaalay ma rabi anaa maa joogtid ma joogaayo kan iisoo qaba ma kuusoo qabanaayo iska jiraan gabdha noocaas soo maa gabdha saas oo kale ah way jiraan teed kale waxaan la yaabay gabdhaha intaysan guursanin waxay ku leeyiin ilaah nin fiican iisaha haddaa mar guursadaa guriga waa dhaqan lahaa haddaa saan yeel lahay wallahi saana noqon lahaa maalintay guursato wejigeeda la soo baxdaa in yaroo ilaah u naxariistay maahane mila aragteed taas ku waxay kaaga bilaabaysaa dhakhtar igey dhakhtar aan weligeed la geynin weligeed waaya guriga hooyada aabeed markay joogta adeeg ugu bilaabaysaa waa geysay haddana igey bay ku leedahay waad geysay haddana ige walaal waxay dhahan okaadinoo qur-aan lagu saaro maba ijeclidba saanaa tahayba waa ku ogaaba markii waxsa looma baahna maxaa loo baahan yahay dhaqan wanaagsan dhaqan fiican waxaan wax ahayn inaan laisku qabanin laiskuwanana qaylinin marka nujuusnimada madaxtaagaa la yidhaahdaa wاtaswiyatu simitaan la simo fi lqasmi qaybta bayna الزawjaati xaasaska beenkooda waajibatun waajib waayo buu dhahay rasuulka sal alla alيh wasalam ee aan dhehe imtiqaana imaamka kitaabka qoray wtaswiyatu wtaswiyat wtaswiyatu taswiyada sinaan in la sameeyo fi lqasmi xagga qismiga iyo qeybta bayna azawjaati zawjaadka beynkooda waajibatun waajib bay ninka ku tahay walaa yadkhulu u geli maayo calaa gayri maqsuumin laha midda aan ayadu qaybta lahayn uma tegi karo ligayri xaaja xaaja la-aan ayadon danna jirin fool baa qabatay oo kale waa loo tegaa sooma dhib baa yimid gurigii waatu soo weeraray wixii noocaas waa gooni laakiin midda eh, hayri maqsuumada ah oo aan qismiga iyo qeybta tookada ayadoo aynan lahayn loo tegi maayo waa inuu ku ekaado guriga qaybta marka uu ku leeyahay saas waay macnaha waxaa kale oo dhacday ama dhacda dumarku waxaa isleeyahay mar qaarkood dhibkayba jecel yihiinba dhibka ayay jecel yihiin gabar waxay kasoo dacwootay maalin naag baa naag kala layla qabaa dharkiisa gurigeyga ma yaalay tiri dharkiisa dhanba gurigeyga ma yaal surwaalkiisi waa qaatay macusiisi wuu qaatay kan wuu qaatay sheikhu maxaa ka dhehi lahayd bay tiri Eh, dhib baa lagaa dhaqaajiyey intaasoo dhan soo adi ma dhaqi lahayn ma iska seexatid mayay tiraan ma yeelay saddex suwaal xagga hala geey saddex dhintaa la keeno laba shaati xagga hala geey laba shaati dhintaa la keeno hanaasaa keenaya soo ma mar waxaan rabaa insha allah gabdhaa inaan mar shir intaa la qaato dhoor la qabin dhoor aan la qabin aan waxyaaba fara badan weydiisto ma weydiiyo oo waxyaaba badan baa igu soo noqnoqda su-aalooyin fara badan baa ii yimaada marka waxaan rabaa khibrad mar inaa idinka qaato insha allahu tacaala yaasir baa iisoo xuli doona ama muxsin insha allah dhowr qofood shan iyo shan oo kale bal iyo sida xaalkiisu yahay iyo gabdho oo saddex saddex ahaan saddex lagu qabo oo saddex qofood ah oo hal nin qabo iyo kuwa noocaasa raba inaa aada uga faa-iidaysta insha allah waayo gabadhan hadda ma aqaano surwaalka in inta la keeno xaggana la geeyo inuu qasbiga kamid yahay ma aqaano shan shaad shan shaad inta lagala geeyo waxyaaba fara badan oo noocaas ahna inuu iska jiraan insha allah marka wuxuu leeyahy wataswiyatu sinaan in la sameeyo oo la simo fi lqasmi qeybta bayna azawjaat zawjaadka baynkooda waajibatun waa waajib walaa walaa yadkhulu u geli maayo calaa gayri maqsuumin qeyb lahayn dusheeda laha ayada xaaja xaaje la-aan ilmooley waa soo fiirna iyo alas cusbe aheed waa ka wardoona iyo haddaad gashaa lagugu dhegaa maxaa samaynaysaa maba bixaysidba eradaaba lasoo xirtayba wax dheh bal hadhowna dembiga ku dhacaysaa waxay noqonaysaa meesha xadgudub inuu yimaado goormee afar ama saddex ama eh, laba la ogol yahay waxa la ogol yahay haddii sinaanta la simi karo ilahi muxuu ala mathna wathulaatha warubac fain qiftum anlaa tacdiluuheen fawaaxida haddaad ka bakdaan inaad garsoor la imaan weysaan mid un ku gaabsada aw maa malakat aymaanukum ama waxay migyaalkiinu hanatay buu dhahay ilaahay waidaa araada hadduu doono ninka asafara inuu safar aado dhowr xaafna waa leeyahay yaa raacaya marka ma miduu tookada uleeya baa raacaysa mase tii yareed baa raacaysa bahayarta mase tii weyneed ayadaa aa lagu soo higtayo way arag ahayd iidmaa raacaysa maya aqraca wuu qoryi tuurayaa baynahuna dhexdooda qorituur baa loo samaynayaa wa kharaja wuu baxayaa bilatii tii buu la baxayaa takhruju lahaa uu soo baxo kusoo baxdaa baxda alqurcatu qorituurka bakhtiyaanasiib baa loo samaynayaa hayaan safar raba inaa aada xajka u socdaaye saddexaasna waa tihiina kaaliya bal horta waraaqooyin baa magac lagu qorqorayaa hiblaya iraacis hiblaya iraacis hiblaya iraacis cunug yar baan leeyahay ka bix soo bixi dhankii qorigeeda soo baxa qorituurkeeda iyo bakhtiya nasiibkeeda nasiibkeed ayadaa raacaysa haddana safarkan hadduu yimaada saas kale safarkan hadduu yimaada saas kale waayo caaisha maxay tiri rasuulku hadduu rabo inuu safar aada aqraca bayna nisaa'ihi dumarkiisu u qorituuri jiray marka qoryo tuurka ayaa lagu kala baxayaa waa haddii ninka safar uu rabo inuu aado waidaa araada hadduu doono asafara safar inuu u kaco aqraca waa qorii tuuraya baynahuna xaasas baynkooda wakharaja wuxuu la baxayaa dilatiiti takhruju lahaa eh, takhruju ku soo baxa lahaa ayada alqurcata qorituurka midda ku soo baxda taasuu raacaya wa idaa tasawaja hadduu guursado ninkii jadiidatan gabar cusub asoo xaas leh yuu gabar kala guursaday qasahaa wuxuu u qaas yeelayaa uu la aqalgelayaa bisabci layaalin toddoba habeen idaa kaanat hadday tahay bikran gabar cusub wa bihalaain saddex buu la aqalgelayaa qaas ahaan loo siinayaa idaa kaanat hayiban hadday tahay garoob garoobtuna saddex maalmood bikraduna waa toddoba maalmood waayo way ka shaqa badan tahay soo maaha saa darteed baa ah, wuxuu tilmaamayaa waidaa tasawaja hadduu guursado ninkii jadiidatan naag cusub buu guursaday khasahaa khaas baa loo siinaya kuwa kale loo tegi maayo middan buu la joogayaa bisabci layaalin toddoba habeen idaa kaanat bikram hadday bikra tahay waa toddoba habeen iyo maalmahooda wa bihalaain saddexna wuxuu la aqalgelayaa in kaanat hadday tahay hayiban garoob haddii ay tahay kadib qeyb buu bilaabaya xaasuu ah, xaas buu guursaday tii cusbee todoba buu la joogayaa markay dhammaato toddobadii wuxuu bilaabayaa tooko tooko tooko tooko tanu aada tanu aada tanu aada hadday dhacdo inuu toddoba uga badiyo meequu uga dhigay sagaal kale anta habeenadaa waa laga goynayaa iyadana waatii nabiga gabadhi markii saddexda ula aqal galay umusalamineed baan filaya way ku dhegtay ila joog bay tiri haddaad doonto waa kuu todobayn baa la yiri haddaan kuse kuu todobeeyo cas kalena waa loo todobaynayaa oo macnaha intii inta aad ku qaadatay way kaa maqnaan doontaa cadaaladda saasaa markaa loogu talagalay in e, ragga e, xaasaska badan leh ay saa markaa wax yeelaan waxaa igu yaa badnaa nin afar naga qabay masaajidkuu ka soo baxay banaankuu istaagay waxaan isleeyahay ninka maxaa ku dhacay ilan tookadii ka dhubta caawiyaa tookada leh ee ka dhubta wareer waa bal waxaa u geeyey de laba sababsila samaa waa fakerayaa marka ninkada reebin maxaa kugu dhacay mar waxuu damcin iga qarqariyo kadib waa fahmayo waa kusoo qaabqaabka xuriyo sax waaye meesha xalay ahayd ayaa iga dhubtay ila tali waxaan idhi meel un iska baktiyaa nasiibso dee aad fahmi weyse tag markaad tagtid waxaa iska dhigtaa wax wax la raadsanaya shandada boorsada soo qabo maxaa raadinaysaa wallahi basboorki ad wax un sheeg meeshaas kale hooyina aan uhooyinaaye waxaasaa raadinaya ha meelahaas lee ka raada lagu dhaho iska soo meesha madiidige meesha kale tag haddana sidoo kale lee dheh intay aada itaaba laheyd baa dii lagu dhaho ha waa ogaa inaa inta leeyaha laakiin marka hore iska sii diyaarsanay wax cun wuu ku guulaystay almuhim insha allahu tacaala marka kaasna mararka gobol ka mid ah way iska dhacdaa markay aada usii bataanoo saddex ama afar ay gaaraan weliba haddii aysan dad ahlu iimaan ah oo ku dejiye aysan ahayn mar waxaa jirtay madaxa kaa cunayaan tanaa u tagtay xali baad istiri waxaad kala kulantay dhuxulo naareed afkeeda ti waa kaaga sii dartay tii kale madaxa kusoo dhici raba markay saasoo kale kugu noqdaan waa hilmaamaysaa laakiin maashaa allah markay yihiin ahlu iimaan ay yihiin kayle iyo waxyaabo kale aan lagugu darayn nintiisa haysataa tahee marka xaaladahaasoo kale markay dhacaan waa mawduuc kale marka muxuu yidhi hadday gabar eh, garoob tahayna saddex maanood baa lala aqal gelayaa hadday gabar tahayna toddoba beri bay leedahay wa idaa khaafa hadduu ninku ka cabsado nushuuza almar'ati madaxtaagga gabadha xaaska madaxtaageedu ka cabsaday muxuu samaynayaa wacadahaa oo wacdinayaa dharbaaxa iyo laad iyo feer ma jir marka hore walaala ilaahay ka cabso aninkaagaa ahay jannadaadiyaan ahay wadnaha kasoo soo rid wacadaha fain abad haday diiddo fain abad hadday diiddo ila nushuuza madax adag maahana wax kale hajarahaa wuu ka haajirayaa he wuu ka haajirayaa fain aqaamat calayhi haddii ku istaagsanaato darabahaa wuu tumayaa ala garaaca wayasqutu waxaa dhaca waxaa dhacaya binnushuuzi naagta nushuusada ah waxaa baaba-ayoo ka maqnaanayo ka dhacaya qasmuhaa qeybteeda iyo wa nafaqatuhaa nafaqaynteeda biilna ma la siinaayo mana loo hooyanaayo waayo waa nushuusat nushuuz nushuus waa saa idiin sheego waxaala yidhaahdaa waa qofka ama gabadha madaxtaaga la timaada ninku ma ka timaada ninka laftigiisa ka timaada marka gobol ka mid ah tuwa been usoo sheegaysa matalan markaasaa labadan ber sidii hore maba ahanba qadaa loo dhiga naga dhaqaajiya qadadan cusbada ka badatay beentiis waxba soo arkay way fahmayaan dumarka gobol ka ah marka kibirka georgia lagu leeya nih oo kula socdaay shalay cuntada cusba maku badnayn maanta maxaa ku badihi dalad cunaysa macaan badana ah, macaan badana baad leed maanta maxaa u tiri waxbaa ku jira wain imra'atun khaafat min baclihaa maxaa ku xiga haw xufaadii qur-aanka taqiinay wain imra'atun khaafat naag hadday ka cabsato min baclihaa ninkeeda nushuusan aw icraadan jeesjeesasuu la yimid baryahan waxbuu meelku og islaax iyo sulxigaa fiican buu ilah subxaana wa marka iyadoo saa ay jirtaa wuxuu leeyahay wa idaa khaafa hadduu cabsado ninka nushuusalmar'ati naagta nushuusnimadeeda madax taaggeeda wacadahaa uu wacdinayaa wallaatii takaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wacdii buu lah subxana wa wahjuruuhunna fi lmadaajic jiifka uga haajira wadribuuhunna xanuunjiya waxyaaba dhasaa waxyaalaha dhagdhag lagu siinaa laakiin garaacitaankii garaacitaanka ahaa ma aha gabdhihii marka hore waxaa la keeni jiray isbitaalka halahan dhan bay ka bararsan tahay maxaa dhac ninkii baa dilay yar markii la aadaada fiicnaaday sooma xagga markii la tegay wax badan baa isbedelay gabdhihii la garaaci jiray iyo kuwii la feeri jiray iyo haye booliskan kugu caleel dhahaa bis waa ku baryaa walaal waa ku baryaa ku baryaa toog bada uu galo isaacidays saa darteed baa ilaahi subxaana watacaala wuxuu amray amarka noocaas u bixiyey inaan ku dhaqanay ahayd laakiin maanta maxkamad lagu saara darteed ayaa markaa uga cabsanaysaa uga cabsanaysaa ilaahi rasuulkiisa sal alla alay wasalam markuu tilmaamaya wadribuuhunna garaaca maxaa loola jeedaa darban hayra mubarax xataa heer muxadisiinta ama mufasiriinta gobol kamida ay gaareen inay yidhaahdaan maba ahan baa la garaaco maya edab yeelo wax la tuma dhista heshaayeen intaasintaasley laga wadaaba taasaaba uga daran ba garaacitaanka taasaa uga daran laakiin dumarku waa kala duwan yihiine qaar waxaa jira ku dhahaysa intii laygu qaylin lahaa laituma aan ka doorbidi lahaa tan waxay leedahay muxuu ii garaacayaani ha ila hadlo macnaa wax ha ii sheego xaalad noocaas kale ah qayladaa ii dhaanta intii korkayga la taaban lahaa marka xaaladahaasoo dhan way iska jiraan tu waxaa jirtaa in la tumo ma ahee aanba toosayninba maba toosayso mar allaala markay bil si fiican u dhaqanto waxay bilaabaysaa wareeg waxay bilaabaysaa eh, bilaabaysaa inay suugada gubto waxay bilaabaysaa eh, suraalka inay fiireen weyso waxay bilaabaysaa maxay rabtaa soo juucisa heer baahadta maalinta intuu qabto uu garaaco dhagaa uu ka tumo markaasaa eh, sariirta caawa si fiican bay u fidimaysaa guriga si fiican bay u xaaqaysaa yare waxyaaba fara badan baa soo aragtay abta marka eh, sariirta si fiican goglaysaa suugada si fiican bay ilaa bil maasha allah waxay ku noqonaysaa qof toosan sagaal labaatan caama soo gashay jinigaa soo degay wax lay bilaabaysaa haddana marka ragga waxaa la rabaa inay wax miisaamaan tii garaac rabtana tartiib un u garaaca insha allahu tacaala khaasatan dadkan yurub jooga iska dhaafa dhib badan baa idinsoo gaaraya haddii kale marka ilaahi subxaana wa tacaala xaaladaasuu tilmaamayaa maalin maalmaha ka mid ah markii muhaajiriintii ay ka baxeen maka oo ay madiine tageen waa guursaday waa laisguursaday muhaajiriin iyo ansaar baa lagu guursaday wiilasha reer maka way ad adkaayeen dumarkana way ka adkaayeen wiilasha reer madiina way daracsanaayeen wayna jilicsanaayeen dumarkaa talin jiray dumarkaa talin jiray wiilashii reer maka ayaa waxay guursadeen gabdhihii reer madiina reer madiina maxaa lagu yaqaanaa inay ragga ka kor noqdaan raggaana maxaa lagu yaqaanaa hee ad adayg amaraa la siiye naga tagay dheheen dhagaha inta laga qabta inta la qabta dhagaha laga tumarto ayagoo ooynahaya iyo rasuulka u yimideen sal alla aleh wasalam ilay ma arki jirin sidaa waxay dhaheen rasuulka ilaahayow xaaladaasaa dhacday rasuulku wuxuu yidhi yaan laga raacin dumarka dumarka ha tumina dumarka ha tumina intay soo maqleen yay guriga yimaadeen waxay bilaabeen inay kor isku qaadaan cumar rasuulku u yimid sal alla aleh wasalam markaasuu dhahay yaa rasuul allah irna nisaa dumarkii way dhiiradeen raggooday ku dhiiradeen farakhasa bidarbihina garaacitaanku uu baneeyey tumuu dhahay marka nabiga gabdhihii ma oga sidii bay umaleeyaan caawa kaala soo jiif ma jiifanayo kan iisoo qaba ma soo qabane lasoo tumay haddana guriga nabiga yimideen sal alla aleh wasalam way ashtakoodeen way dacwoodeen gebagabadii maxay noqotay nebiga intuu mimbarka ku istaagay baa wuxuu yidhi gurigayga waxaa yii dumar fara badan raggooda ka sheeganaya kuwa ragga ragga dumar ka garaaca akhayaar ma ahan buuna dhay nabiga sal alla alay wasalam akhayaaro ma aha nin naag feer u qaaday meeshaa ku dhuftay barartay dhiijiyey suu khayaar ku noqona ma noqonaayo marka garaacitaanka la tilmaamayana waa sidaabaa markaa loola jeedaa oo dumarka loo naxariista ah fain qaafa hadduu cabsado nujuuza almar'ati naagta madaxtaageeda wacadahaa wuu wacdina fain abad hadday diido ila nushuuza madax adeeg maahane hajarahaa wuu ka haajirayaa xaggee uga haajiraysaa marka guriga dhexdiisa ka jeeso mucaamalaadka hoose ka gooso taasaa laga wadaa maana waxyar haddii dhow boorsiisu wataa intuu soctaa hotel uu socdaa akhlaaq xumo waay taas goormeel waraali gelinaa waayahe haddaad baxdo oo gabadhu eh, ciilkii ka dego ay damcda inay qofkii raali geliso sariirta ma raali gelinaysaa looma jirto xataa dariskama aadi kartid waanad guriga dhex joogtaa oodan ka bixin saasay tilmaamaysa axaadiista waa rasuulku wuxuu dhahay ha uga haajiran ilaa guriga dhexdiisa maahane laakin raggan ma yaqaanin maanta mid wuxuu ku leey xale tagsiga dhexdiisa aan beriye laakiin dhibka jir waxaa waaye meelihiinana waa la burinaa ninka hadda iga bax hadda hadda hadda iga bax oday waxaan maqlay eh, eh, roob lagu buriyey ma jira so roob ay maskiinka naxanta ku tuuga berile berile ama xumay na naw hadda hadda iga bax marka haysta nolosheena iyo guurkeena maba ahanba kii raaxada iyo wanaagga iyo waxa lahaa marka waa la isku sabraa waa la isku dulqaataa ilmaha meeshay fadhiyaan meeshay taagan yihiin kasoo xir bay leedaha albaabka odaygii dhammaan ay guriga lagu baxayaan marka guriga dhexdiisa lagama baxo meesha la joogaa si hadhow haddii ilaahay raxmad iyo naxariis uu soo dejiyo laysku raaligeliyo fain aqaamat caleyh haddii ku nagaatana darabaha wuu garaacayaa waa garaacitaankii hadda aan soo tilmaanay wayasqutu binushuusi nushuusada waxaa ka dhacaya qasmuhaa qaybinteeda way caroortay guriga hooyadeeda aaday xagee loogu qaybinayo xataa gurigeeday joogtaa qismi la siin maayo nafacana ma laha laakiin hadduu iska siiyo ayadoo nushuusadeeda ah iskana soo hoydo waxba yuusan heline oo isku agjiifto taa laftigeeda way iska wanaagsan tahay waay wanaaga wanaag xumaanta xumaan laguma bedelo xumaanta wanaag baa lagu bedelaa samaan laakiin ragga gobol ka ah ma yaqaaniin ayada oo sidaa ah yaa la islaaxiyaa oo la wanaajiyaa way fahmaysaa marka dambe idfac bilatii axsan asayi-a haddii xumaan lagugu sameeyo wanaagku bedel buu dhaha ilah subxaana wa tacaala faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim saaxiib xamiim buu kuu noqonayaa faslun fi lkhulci khulci waxaa la yidhaahdaa ama meesha aynoo joogto insha allahu tacaala wabilahi towfiiq wallahu aclam